أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فقه العبادات cibaadooyinka ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudayo oo salaada ugu horeyso fahamkeeda iyo barashadeeda mowduucan arrinkaasu ku saabsan yahay wey cibaadooyinkaas waxaa ka mid ah sida zakada ka mid ah soonka ka mid a ah, xajka ka mid ah wey yacni shahaadateynka marka laga reebo afarta ugu horeyso oo furuucda ilaahay subxaanah wa tacaala lagu caabudo markaa sidaa wey kolka mowduucan arrinkaasu ku saabsan yahay wey as'ilatun wa ajwibatun waa su-aalo weydiin iyo ka jawaabid fii fiqi alcibaadaati ku saabsan cibaadooyinka fahamkooda iyo barashadooda ku saabsan haddaba sidaa wey mal fiqhu fiqhigu muxuu yahay waa su'aal fiqhi maxaa la yidhahda wax badan waxaan maqalnaa lafdigan fiqhi waan maqalnaa wey haddii lagu weydiiye warhooy waataad fiqhi sheeganayse anigu fiqigan bartaa fiqhigu muxuu yahay horta markaasi wey huwa fiqhigu alcilmu cilmi wey barasho wey bilaxkaami asharciyati axkaamta sharciga oo la barta wey kuwa fiqhi wa alcilmu barasho wey bilaxkaami la barto axkaamtii asharciyati sharciga loo caaniyey markaas wey manquulatan xaalo ay tahay axkaamtaas la soo guuriyey can adilatihaa adiladeedana laga soo guuriyey adiladeedii atafsiiliyati kala dhigdhigidda u saaxiibka yani loo caanaynayay wey waa ka marka sidaasaad ad leedahay wey manquulatan xaalay tahay tu la soo guuriyayo can adilatihaa adiladeeda laga soo guuriyey adiladeedii altafsiiliyati kala dhigdhigidda loo caanaynayo wey bilistidlaali daliilsashana marka yani marka yani maaragta haddaba loo qaadanayo wey sheekh wuxuu ku leeyahay fiqhigu waxa weeye alcilmu barasho wey bilaxkaami asharciyati axkaamta sharciga loo caaneeya la barto an adilatiha ay manquulatan xaalaytaytu la soo guuriyey an adilatiha adilooyinkeeda laga soo guuriyey inteewy adilooyinka laga keenay waa qur'aanka iyo sunnada wey adilooyinkeedii atafsiiliyati kala dhigdhigidda loo caanay markaasyo wey bilistidlaali daliilsasho darteedna markaa yani loo soo guriyey wey sooma jeedid in la daliilsado maxaa yeele waxaa weeye mas'alo kastoo fiqhi ah waxaa la rabaa in adiladeedana aad haysata wy mas'alo fiqihi oo cibaado ah haddii aadan haysanin masalada cibaadada ah adiladeeda kitaabka ama sunnada haddaanan haysanin hadda waa ku dembaabaysaa markaas wey sooma jeedid kolku waa inaad haysataa markaas wey maa axkaamu lfiqhi waa maxay fiqhiga axkaamtiisa axkaamuhu fiqhiga axkaamtiisa hamsatun shan wey alfaradu farad wey wsunnatu sunno wey wlmubaaxu weeyaan wlxaraamu weeyaan wlmakruuhu intaasaa loo qaybiya faradku waxa weeyaan waa shay aan laga tegi karin wey sida matalan salaad waa farad soonka ramadaanka la soomay waa farad xajku waa farad lagama tegi kara markaas wey waa shay laga tegi karin wey qofka hadduu ka tago u ku dembaabayo hadduu gutana oo noqona nin waajibkii ilaahi subxaana wa tacaala kulaha gutay wey sunnadu iyaduna waxa weeyaan waa shay oo yacni maaragtay qofku hadduu sameeyana laga ajar siinayo wey hadduusan samayninna haddee waxa weeyaan oo haddee aan yacnii waxba loo raacanaynin laguna canaananayn markaas sidaasi wey sunnadu markaasi wey sida salaadaha sunnada oo kale soonka sunnada oo kale waa kaa sidaasi wey mubaaxana waa shay haddee faradan aan ahayno sunnan aan ahayn mubaax la yidhaahdaa sunnana ma aha faradana ma aha wey oo qofka maalan hadduu sameeyo yani ajarka heli maayo hadduusan samayn kaba sii dar markaas yowy labadu waa mubaax maalan raashinka la cuno mubaax wey sooma waa iska mubaax wey inaa raashin cunto wey laakiin raashinka cunidiis haddaad u niyeysato raashinka cunidaad u niyeysato kolkaad adigu raashinka cunto inaad ilaahay dacwadiisa kusoo gudato ama islaamka aad ugu soo adeegto enerjigaas ama ilaahay diinkiisa ku difaacdo xabadda aad ku riddo haddaad ugu niyeysato raashinka aad cunta walow mubaax u yahay ajarbaa lagaa siinaya ajar baad kahelaysa marka sidaas wey wlxaraam weeye kan kale waa xaaraam shay la xarimay xarimiseededaba xaaraamka waxa wey waa bataatan shay la reebay isticmaalkiisa wey ficliyan loo reebay yaa qowliyan loo reebay waa kataasa la yidhaha xaramka wey sidiisaba wey in la cuno la cabo la xirto la sheego la sameeyo intaba bataatan waxaa loo reebay xaaraam la yidhaha markaas wey walmakruuhu shay la kaxday wey kan kale shanaad shay la kaxday shay la kaxday karaahiyadan laga ku baxdaayo karaahiyatu tanziih iyo karaahiyatu taxriim bay u kala baxdaa karaahiyatu taxriim waxa shaygan toos ahaan baaba loo xarima karaahiyatu taxriim wey ma banaana xagga sharciga karaahiyatu taxriim marka lagu yidhaahdo shaygan shamayntiisa oo dhan waa la reebay wey karaahiyatu tanziihin waxa weeye shaygan waxa weeye xoogaa shay adiga naftaada sharaftaada iyo waxaad wax u dhimayo wey mooyaane sida kale waxba dhibaata ma laha wey calaa kulli xaal ayadoo intaa loo qaybinayo haddana in allahu tacaala waxaa aad loogu sii baranayaa yacni maaragtay masalada tan kutubkan ama duruustan ama maadadan usuulfiqi la yidhaha maaragtay ayadaa taas toos loogu baranaya insha allahu tacaala anu waxa weyaan haddu waxaan soo qaadanay keliya inta muhiimadda ahaydoo markaa sheekhu u keena markaasi wey ma ahaaratu dahaaro maxaa la yidhahdaa maxay tahay dahaaradu hiya dahaaradu rafcu lxadai xada la koryeelidiisa wey iyo wa isaala lkhabasi wasakda iyo najaasada la zuulinteeda wey dahaarad laba shee ka koobanta xadad la kor yeelo xadadka waxaa la yidhahdaa matalan qofkan janaabuu galay xaaskiisa u galmooday ama haweeneydii caada u timooda caadada ka go'day kolkaasoo kale waxa weeye xadatul akbar baa la yidhaahdaa qubaysa ku waajibaya ama weysadii ka burta waxyaala weysada burinaya ayaa ku dhacay sida dhuusadii ama saxaradii oo kale asoo weyse qabay ka burtay kolkaasoo kale waa weysaysanaya marka xadaثuabar ba layihahda xadaثulasqar baa la yihahdaa kaas oo weysada waxyaalaha keenaya in laga weyso xadaثulasqar baa la yihahdaa kolka dahaaradu waxaa weeye xadadka la kor yeelo wey hadduu noqon lahaa kii akbarka ahaa hadduu noqon lahaa kii asqarka weysada wa isaala lkhabasi najaasada la ka zuuliya waa ka midow maradaada najaaso gaartay korkaagii weelasha aad isticmaalaysay najaasada inaad ka dhacdo ka nadiifiso waxay noqonaysaa xadatlcagni waxay noqonaysaa waxyaalaha la rabo la iska dhaareeyo loo baahan yahay ay noqonaysaa sidaasyo wey maa wasaa'ilu ahaarati dahaarada wasaaisheeda waa maxay micnaha dahaaro qaadashada jidadka loo maraya wey jidkee loo maraya inaad dhahaaro qaataan rabaa qaabkee dariiqeen u maraya markaas wy wasaail macnaa wasaa'ilu dahaara dahaaro qaadashada dariiqooyinka loo maro ama wadooyinka loo maro wey hiya ayadu almaau biyaha loo maraa kow biyaha u horay qofka de maalan janaaba ku dhacdo xaduu akbara ku waajiban sooma waa maxay waa qubaysanaya weysada ka burtay biyo ku weysaysanaya sidaas wey aw ituraabu ama ciidiyo wey waa markii la waayo weyan biyo la waayo biyo marka la waayo wuxuu isticmaalaya ciidu isticmaalaya gebagebadii wey awil xajaru ama dhagax wey waa sida maalan yani maaragtay saxaradii kaaday oo kale saxaraa ka timin kaadaa ka biyo ma wey waa tirtirinaya dhagax calaykum salaam wuxuu ku tirtirinaya maaragtay dhagaxu ku tirtirinaya wey meesha u marka awi ama miqdiin wey miqdiintu waa sida maqaarka oo kale wey maqaarkii marka neefka laga bixiyo neef dhintay ri dhimatay ama sac dhintay maqaarka ka siibtay maqaarkaas waa la maqdayna geed waxaa jiro oo lagu rugo ayaa jiro oo taleebta iyo waxa saaran oo qashinka wasaqda saaran maqaarka xagga gudaha iyo bannaankaba tirtiraya kaasa lagu nadiifinayaa khalaas marka dabqi baa la yidhaahda asagana waa nooc dahaarada loo isticmaalo shayga dahaaradiisa ama la daahirintiisa loo isticmaalo marka dabqiga wuxuu khaas ku yahay asigu maqaarka la maqdayntiisa wey geedo waxaa jira caleyntooda gaar ahaan lagu rugo ayaa jiro la mariyo an macagaan magacooda maxay dhihi jira asalmaa dhahda makaas asasha markii oo la maqdiya kadib la maraya sooma kaas waa saas miya ah. maasha allah waa kaas margeed caleentiisaa jiro oo lagu rugayo maqaarka wasaqda saarnaa maaragta oo dhan ayuu ka hoolaya marka sidaas soo tafo mm-hmm. oo la tumo mm-hmm. iyo haddaba caradan haddaba weli la maasha allah mm-hmm. marka oo ah, ah. waa noocaas marka sidaas wey kayfa nuahiru najaasaati najaasooyinka qaabkeen isaga daahirina markay najaasana gaarto qaabkan isaga daahirinayna biisaalatiha najaasooyinka wax isaga daahirinaynaa la zuulintooda kow horta in meesha laga zuuliyo laga tirtiro iyo waqasliha la dhaqideeda bilmaai lagu dhaqow biyo lagu dhaqo in meesha laga zuuliyo biyona lagu dhaqo waxa la zuulina waa maxay najaasa midab hadday leedaha la zuulinaya ur hadday leedaha la zuulinaya inta la zuulin karo hadday leedahay maaragtay dhadhan hadday la zuulinaya biisaalata najaasada la zuulinteeda weyaan iyo waqasila la dhaqiteeda bilmaai biyo lagu dhaqo biyo lagu dhaqaya biyo ayaa lagu dhaqaya marka sidaasi wey bimaada takuunu dahaaratu lxadai xadadka dhahaaro qaadashadiisu maxay noqonaysaa wey xadadka ma aragtay laga dhahaaro qaato maxay noqonaysaa marka la rabo in xadadka laga dahaaro qaato maxaa la isku daahirinaya matalan xadadku waa sheegnayo xadaul akbar xadaul asqar buu u kala baxay xadaul akbarku sida janaabadu ku imaanaya qubayska ama caadada haweenayda ka go'day ama dhiig dhalmihii oo kale ka go'ay ayuu ku imaanayaan marka yacnii xadadkaas dahara qaadashadiisu sidee wey bimaada takuunu maxay ahaan karaysaa dahaaratulxadai xadadka dahara qaadashadiisu maxay noqon karaysaa wey bilwuduu'i weysay noqon kartay weyse ay noqon karaysaa maalan qofkan weysadii ka burtay waa weysaysanaya dahaaradiisa u ansaxayso aw ilqusl ama qubays ay noqon karaya waa markuu xadatuabar u yahay weyaan sida janaabadii ay tahay w aw itayamum ama gebagebays ayuu noqonaya daaro qaadashada xadadka maaragtay oo layska daahiriyo tayamumka ayuu ku noqon karaya ku imaan karaya tayamumka waxa weeye waa marka biyaha la waayo weeyaan biyaha marka la waayo ayaa booskii biyaha ayuu degaya sidaas wey maa aqsaamu lmiyaahi biyaha qaybihiisu waa maxay biyaha qaybaha biyaha waa maxay waa suaal aqsaamuha arbacatun biyaha qaybihiisa afar wey wya iyado alma mulaq biyaha maamulaq kan kooaad maamulaq baa la yidhahda micnuhu biyo layska idlaaqayo magac ka loogu darin wey biyo un baa la yidhi dhib male hadii la biyaha ceelka dila dhaho iyo biyaha roobka iyo biyaha yani ceelwebiga oo kale iyo biyaha isha iyo taasu dhibaato maleh magaca noocaas ma aragtay waxba dhibaata keeni maayo laakiin waxaa la diidayaa biyahaas biyo kal lagu sii daraa la diidaa mina biyihii cabitaanka dil oo kale iyo barax oo kale kaasa la diidaya almaau lmulaqu weeyaan biyaha layska idlaaq wey kan koobaad kan labaad almaau lmustacmal wey biyaha qaybta labaad maau lmustacmal baa la yidhahda maau lmustacmalka waxaa weeyaan matalan biyaha lagu weysaystay oo kale wey waa weysaysanaysaa baaf baad hoos dhigatay biyihii aad ku weysaysatay ayaad waxaad ku huurisay baafka biyahaas mustacmal baa la yidhaahdaa biyahaas raashinka waa lagu karsan karaa waa la cabi karaa laakiin mar labaad laguma weysaysan karo mar labaad in lagu weys ma ansaxayo kan saddexaad almaau aladii khaaladahu daahirun wey almaau aladii khaaladahu daahirun kan saddexaad waxa weeyaan biyuhu ay dheheen waxyaalaha daahirka ah biyaha maarata ay deeheen waxyaalaha daahirka ah sida maalan biyihiibaa waxaa lagu qasay cabitaan liin dhanaan ama canbaa lagu qasay biyahaas waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa cabitaan baa loogu magacdaray biyi caadiga mulaqa ma ah biyaha noocaasoo kale ah ama saliidaa ku qasantay adigu wix lagu qasaba wax macaan iyo waxa weye biyahaas waxaa la yidhaahdaa waa biyo la cabi karo weeyaan raashin lagu karsan karo laakiin in lagu weysayso ama lagu dahaaro qaato ma banaano wey biyaha qaybta afaraad almaau ladii waqacathu najaasatu waa kan ay najaasada ku dhacday wey biyaha najaasada ay ku dhacday waa qayb saddexaad wey kaas waaba ah najaaso wey mar haddii najaasadaas biyahaasi midabkiisa ay bedeshay oo biyihii midabka uu lahaa ad bedeshay najaaso oo kale isku bedelay ama dhadhanka ay bedeshay ama urta ay bedeshay sida kaadida oo kale biyihi way ku dhaceen biyihii way soo shiireenoo sida kaada oo kale u shireen najaaso khalaas waa la daadinaya kolka biyaha afartaas qaybood uu kala baxya waa inaad barato wey almaa lmulaq waa biyaha la idlaaqay sida biyaha roobka isha biyaha durduraya ceelka webiga maaulmulaq baa la yidhaahdaa maaulmustacmalna waa sida biyaha aad ku weysaysato xataa qubayskaasoo gelaya haddii aad qubaysanayso oo kale hataa baaf aad hoos dhigato biyaha aad ku qubaysatay biyahaaseta mustacmal baa la yidhaha waa la isticmaali karaa waxba dhibata male ila markaad qubaysanayso najaasa ma iska dhaqaysa moogtahay sooma jeedid wasaqdii unbaa um iska dhaqaysaa haddaad qubaysato biyaha aad baaf ku horiso meel la dhigo ay hooraan oo ay kala degaan wasaqdii iyo biyihii ay kala degaan biyahaas caadi waa isticmaali kartaa mustacmal baa la yidhahda kan weysada iyo kan qubayska mustacmal baa la yidhahda labadoodaba mida ka saddexaad almaa ladii khaaladahu daahirun almaau biyihii wey alladii kaasoo khaaladahu ou dhehay daahiru shay daahira sida matalan liintii cananaaskii oo kale cambihii zaytuunkii waxyaalaasa lagu shiiday ama caanihii oo kale lagu barxay khalaas shay daahira lagu daray biyahaas cabitaan baa la yidhahdaa magacii mulaqa ma ah kan saddexaadna afaraadna almaa aladii waqacatu najaasatu wey waa ka marka sidaas waa biyaha ay ku dhaceen najaas ay ku dhaceen wey malmaau bihi waa maxa aladii kaas yutaaharu bih biyaha ma aragtay haddaba lagu yani ma aragtay magaciisii lagu isinjo laysku daahiriyo waa maxay huwa biyahaasi laysku daahirinayo in laysugu daahira ay banaan tahay kullu maa shay kulligii wey biyo kulligii wey nazala min asamaai samada xaggeeda ka soo degay bimacnaa samada xaggeeda ka yimid baa loo jeedaa aw nabaca ama soo burqadayo min alardi dhulka xaggii ka soo burqaday maa lam yatakhayar lownuhu biyahaas midabkooda haddaynaan isbedelin ow dacmuhu ama dhidhankooda ow riixuhu ama urtooda haddaynaan isbedelin wey su-aasha nala weydiye waxay ahayd malmaau biyihii waa maxay baa nala weydiiye aladii biyahaasoo yutaaharu bihi laisku daahiriyo biyaha in laysku daahiriyo haddii qubaysku noqon lahaa oo janaabadii iyo haddii noqon lahaa weysadii waa maxay biyahaas ku banaan laisku daahiriyo wey huwa biyahaasoo kullu maa shay biyo kulligii wey nazala min asamaai samada xaggeeda kasoo degay oo roobkii wey ow nabaca min alard ama dhulka kasoo burqaday sida ceelashii oo kale ilashii burqanaya oo kale weeyaan maa lam yatakhayar lownuhu biyahaasi kolkay najaasa ku dhaceen midabkooda haddiinan isbedelin aw dacmuhu ama dhidhinkooda isbedelin ow riixu aynan isbedelino sida najaasada oo kale aynan noqonin laakiin biyuhu haddii ay yihiin biyo waro ay ku jireen oo kale ay ku raageenoo muddo ay ku jireen oo biyihii sidaas midabkooda isku bedelo waxba dhibaato male ayna najaas ku dhicin ay isku bedeleen dhibaato male ama haddii kale biyuhu warbay ku jireenoo geedo cagaaranba caleena ku dulyaaliinoo caleentiiba biyaha ku daadatay markaasaa biyihii wada cagaartay asoo dhan kaasana dhibaato male waba dhibaatkenimkaaswaba dhibaato keeni maayo laakiin marka la leeyahay waa isbedeleen waa markii najaaso ku dhacdo w najaas marksu ay ku dhacdo marka w marka yani ayagu in lagu weysayso ama lagu dahaaro qaato intaba ay xaaraam noqonayso w man najaasatu najaaso waa maxay najaasa maxaa la yidhahda nafteedaba najaasada aan barane najaasa macnaheeda maxaa loo jeedaa w annajaasatu hiya najaasadu alqadaaratu waa shay la quransanayo wey waa shay qurun wey najaaso sideedaba shay qurun wey qurun waxaa la yidhaahdaa wax kastoo layska fogeeyo sooma jeed allatii tii wey yutanazahu canha layska fogeeyo fiirso wey najaas waxaa la yidhahda wax kastoo adigu maradaada ka ilaalinayso u fiirso ama aad ka ilaalinayso labiskaagii ama jirkaagii ama alaabtaad ka ilaalinayso ayaa waxaa la yidhaahdaa najaasa la yidhaahdaa sooma jeedin laakiin waxyaalo daahir baa jiro haddana adigu aad iska ilaalinaysaa jiro sooma waxyaalo daahir oo aad iska ilaalinayso sida matalan raashin hilib waxaad cuntay oo xoogaa shiirayaad cuntay ama malaay baad cuntay gacmuu ka soo shiirayaa kolka barafun waxbaad marsanaysaa kaasoo kale najaasa lama yidhaahdo xoogaa adigu nadaafad iyo maaragta waxyaala noocaasa aad barafuun marmarsanaysaa maahane kaas nijaas lama yidhaahdo kaasoo kale famisa kaas maaha najaasada waxa weeye waa shayga bataatanba labiskaaga hadduu kaa gaaro aad dhaqayso wey weelka hadduu kaa gaaro dhaqayso kaasa la yidhahda oo la qurunsado wey wayaqsilu weliba ou dhaqayo shaksiga maa asaabatu meesha ka gaarta dhaqayo meel al meesha ka gaarta dhaqayo kaasa najaasa la yidhahdaa wey waa ka markaa sidaas meeshay ka garto maradiisa labiskiisa yani weelashiisa jirkiisa meeshay ka gaarto dhaqayo kaasa najaasa la yidhaahdaa wey oo haddii lacalla asigoo ay u leedahay maradiisa ama jirkiisa aan dhahaaradiisa ansaxaynin weysada ansaxaynin salaadisa ansaxaynin najaasada saasa la yidhahdaa wey mal istinja istinju muxuu yahay istinja waa soo istinjuunaya unba laleeyahy sooma istinji muxuu yahay huwa istinjigu haslu sabiilayn labada wado oo la dhaqo wey labada wado waxaa loo jeedaa wadada hore kaadidu ay soo marto iyo wadada dambe saxaradu ay soo marto wey labadaas wado oo la dhaqo wey bilmaai biyo lagu dhaqo biyo lagu dhaqaya limaada liisaalati alkhaariji minhuma waxa ka soo baxaya labada xaggooda la zuulintooda wey biyo waxaa loogu dhaqayaa labada meesha ka soo baxaya la zuulinaya kaada markay go'do wey goorme la dhaqa kaadida markay go'do qofka markuu kaadsho fadhiyo fadhigiisa kaadada ugu go'do tastas ay jooji markaasu dhaqayaan ayadoo tastas socoto ma dhaqi kara wey sooma jeedid dadka qaarkood ba waxay sameeyaan intay dhagax soo qaataanoo yacni bahalkii ay ku qabsadaan ayay marada ku duuduubaan bay istaagayaanoo so soconayaan taasoo kale ma jirto wey lama rabo taasoo kale wey nin alaabtiisa gacanta ku haysto haddana yacnii istaagaya kawaran warwareegaya soconay qaarkood waxaad arkiisaaba waaba iska baashaalayaanba naagihii la baashaalayaan ya ayagoo wixiina haysa maaragtay gacantooda ku haysta yaa dakarkooda gacanta ku haysta haweenkii la baashaalayaan saasay aheedoo intay ka baxada oo ma xishoonaa ta xishood kuma jiro soomadi ma xishoonayo war adigii oo dakarka ay gacanta ku haysta dhagax saa ugu haysto haddana dadka dhexma akhyaar waa dadka odooyaashu dhex fariisana ama haweenkuu sheekayna ma bannaano xataa nin kaada u fadhiya lama salaamo hadii adigoo kaada u fadhi lagu salaamo wacalaykum salaam odhan maysid sooma jeedid iska dhaaf haddii adigoo dakarka gacanta ku hayso oo lagu salaamana shibbaad ma salaamayso ma ka qaadaysid fahmaysaa gacanta laguma qabsada waxyaal nocaas lama rabo qofka asagoo fadhiya la rabaa nijaasada kaadina ay ka go'do markaas iska dhaq sidaasaa loo baahan yahay huwa asigu istinjuhu aslu sabiiliin labada wado la dhaqidooda bilmaai lagu dhaqo liisaalati alkhaariji kan soo baxay la zuulintiisa minhumaa labada wad xaggooda ka soo baxay mal istijmaaru istijmaar maxaa la yidhahda isaguna istijmaar maxaa la yidhahdaa waan maqalnaa kaase alistijmaaru istijmaarku isaalatu athari albawli kaadida raadkeeda la zuulinteeda wey aw ilqaa'idi ama saxarada raadkeeda la zuulinteeda wey bilaxjaari dhagaxan lagu zuuliyo aw ilxadabi ama qoryo lagu zuuliyo aw ilawraaqi daahirati ama warqadaha nadiifka ah lagu zuuliyo warqadaha nadiifka ah warqada waxaa jira mogtahay oo kuwana aan ku tirtirano oo halhalka doora la gado oo maaragtay oo raashinka markaa cunu ku tirtirano khafiif sooma argin dukaamaa lagu gado kuwaas kuwaas waxa weye waa lagu tirtirankaa saxarada maxaa yeelay way soo fujinayaan way tirtirayaan kuwaasoo kale laakiin kuwan hadda maalan oo eforto oo kale waxa weeye haddii aad tiraahdo waa ku soo tiraya saxadarteeda waa malaasaysa sida dhala oo kale wey ma bannaana in la kuuskuuso ma ogi warqadda la kuuskuuso yani la kuuskuuso laisku kuuskuuso sidaas markaas aan loogu soo tira mahane laakiin kuwa loogu talagalaa jiro oo sidooda musqulaha loogu tala waa kuwanaad gacantan ku tirtirana wey kuwaas caad waa lagu tirtiran kara way banaanta sooma jeedid warqadaha aad ku tirtiranaysana iska ilaali qur'aan inay ku qorin ama aayad qur'aan ama axaadiis ama waxyaalo khayr inay ku qorin iska ilaali markaas yow oo ka inay nadiif ahaadan cadaadaan baa fiican markaas yow kolka istijmaarku waxa weeyaan kaadida raadkeeda ama saxarada dhagaxaan la raaciyo lagu tirtiro wey ama qoryo ama geedo geed engegan balo geed engegan intaad soo jebiso aad ku tirto wey ama warqadaha daahirka markaas wey taasaad leedahay sidaa wey maa hiya alashyaau ashyaada waa maxay allatii taasoo yajuus ay bannaan tahay alistijmaaru biha in lagu istinjoodo wey waxyaalaha banaa in lagu istinjoodo istijmaarka lagu sameeyo biyaha booskiisa bannaanta waa maxay maa hiya alashyaa ashyaadi waa maxay allatii ashyaadaasoo yajuusu alistijmaaru biha in lagu tirtirta bannaan alaxjaaru dhagxaantii way kow iyo alawraaqu daahira warqadaha daahirka wey dhagxaan iyo dhagxaan wii la mid ah. dhagxaan waa almid ah sida carada ciidda kakday alaalka oo kale bahalkan alaala layihahdo wey dhoobada adkaatay oo kale way banaantah dhulka meesha adag oo carada ciidda adag oo adeega ah way banaanta in lagu tirtiro markaas wey kaadi lagu tirtiro ama yani saxarada saga tirtiro way banaanta markaas wey ilaa wixii markaas yani eh, la xurmeeyo ma banaano munfadi iyo rootigii iyo kaas laguma tirtiran karo walow ay adag yihiin waa raashin la cuno wey laftina sidaasoo kale lafiya oo kale laguma tirtiran karo wey sidoo kale waxaa lagu tirtiran karin digadii oo kale iyo laguma tirtiran karo ma banaano wey waa ka haddaba sidaas weeyaan kolka dhagxaantaas la midka iyo warqadaha aan soo sheegnay ayaa ku bannaan in yacni lagu istijmaarsado wey qofka sida sunnada macna saddex jeer inuu ku tirtirto haddii saddex oo ka tari weyso ilaa shan inuu witri ka dhigo sidaasay culimmadu fuqahadu sidaasay sheegaya markaa sidaasyo wey intuu fadhiyo ayuu dhammaysanaya markuu dhammaysano horuu ka soo kacaya sidaasyo wey kaadida oo socoto ama saxarada oo socotana ma tirtiraya markaa sidaas wey markay dhammaato kadib ayuu tirtiranayaa sidaas wey saxaradu hadday adag tahay dhib ma leh haddii shuban ay tahayoo dhinacyada dhan yani shubanka uu gaarayo labada simood dhinacyadooda shubanka uu gaarayo dhagax wax ka tarima markaasoo kale waa inuu dhaqawo biyo inuu helo ay khasar ku noqonaysaa wey mal wudu'u weysadu maxay tahay wudu maxaa la yidhaahdaa alwudu'u wowga oo la godo fiir wadu wowga la kordhigo iyo wudu wowga oo la godo labadaas u kala baxayaan hadd waxaan baranaynaa wudu wowga oo la godo wey alwuduu'u huwa wuduu'u dahaaratun dahaara qaadasho wey maa'iyatun biyana loo caaneeyo liacdaa'in ayaa lagu dahaaro qaadanayaa xibno makhsuusatin la gaar yeelay wuduu'u waa dahaaro qaadasho wey dahaaro qaadashadaasoo biyo loo caaneeyo macnaa wax lagu dahaaro biyo ay yihiin lagu weysaysanayo weliba xibno khaas ah ayaana loogu dahaar jirka dhan mahad weysada waa xibno khaas ah wey sida ilaahi subxaana wa tacaala aayaddiisa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum siduu ilahay noogu sheegay subxaana wa tacaala maa shuruudu sixati lwuduui weysada ansixiddeeda shuruuddeeda waa maxay wow markii la godo waa barana sooma wowga marka la kordhigo muxuu noqonaya waadu markii la dhaho waadu marka la yiraahdo waa biyaha weysada naftooda way biyaha weysada naftooda wadu la yidhaahda ama wudu markaan wow aan godno weysaysiga la yidhahda wudu weysaysiga naftiisa wey weysaysi iyo biyaha lagu weysaysanaya wey maa shuruudu sixati lwuduu'i weysaysiga ansixidiisa shuruudeeda waa maxay fiir meesha macnahaan ka soo bilaabo weysaysiga ansixidiisa shuruudiisi waa maxay wey kow alislaam islaam ma loo shardinaya ninka weysaysana waa inuu muslim noqdo gaal haddii labaatan jir oo weysaysana weysaysi ma ansaxayso wey alcaqlu caaqilnima la shardiya caaqibal nin waalan hadduu boqol jeer weysays weyse ma ansaxayso ninkaad mar hadduu waalan yahayba ya atamyiizu ayaa la shardiyaa yaa sooma jeedid kala soocid canug yaroo afar jir shan jir ah oo weysada meel ay u socday markaan agarin biyaisku shushubayo kaas weysada ma ansaxayso wey yaa weli aan toddoba sano gaarinoo kala fahmin yacni shaygan noocii uu yahay iyo kala garin uusan weli kala garanin wey qodobka afaraad istinjaa unbaa la shardiya qof inuu istinjoodo aw istijmaar inuu istijna same ama istijmaar labada macna waa soo bartay sooma inuu labada afna doosamo haddii kaadi ka timaaday ama saxaradii ka timaaday inuu istijaa samay biyo isku daahiriyo ama istijmaar dhagaxi iyo wixii la midka ahaa sooma jeedid mooyaane asigoo istinjihii qaba ayaan weysaysanaya ma ansax isagu asigoo kaadi ama saxarood uusan istinjoonin waa weysaysana ma ansaxayso horta waa inuu soo isanjoodaa ama isijmaar sameeya isoo nadiifiya qodobka shanaad dahuuriyat lmaai biyaha daahirnimadooda la shardiya iyo wa ibaaxatuhu iyo banaanaanshahooda biyaha daahirnimadooda waxaa loo jeeda inayna najaaso noqonin najaaso ayna ku dhe biya lagu weysaysanay biyaha uu ku weysaysanay qofkan hadday najaaso ku dhacaan biyahaas laguma weysaysan karo waa la daadinayaa sidaas ow shaaficiyadu waxay yidhaahdaan biyaha laba quloteen wixii ka yar fuuso wey fuusto wixii ka yar haddii najaasa ku dhacdo biyahaas laguma weysaysan karo saasay dhahayaan dhahaaro laguma qaadan karo laguma dhahaaro qaadan karo sooma jeeda waa kaa sidaas yo wey biyuhu marka inay najaasa aynan ku dhicinoo daahir ay noqdaan baa la rabaa wey ahi waa kaa sidaa wey midda kale waa ibaaxatuhu baa layidhi ibaaxada tan culimmadu waa isku khilaafaysaa halkaan waa isku khilaafaysaa oo ibaaxada waxaa loo jeedaa biyahaas inaynan noqonin biyo lasoo dhacay lasoo boobay waa inay noqonin wey biyo haddii lasoo boobo lasoo dhacay laguma weysaysan karo macnaha sidaas wey laakiin culimmada halkan isku khilaafaysayo culimmadu waxay leeyihiin haddii biyahaas lasoo boobay qofku ku weysayso salaadiis way ansaxaysaa laakiin asigu waa dembiile dembiga waa loo haystaa laakiin ou biyaha ku soo dhaclan salaadu ansaxaysa waa sida nin ku tukaday oo kale dhar lasoo dhacay wey shaar lasoo dhacay buu ku tukaday oo asaga soo dhacay ama khayrkii soo dhacay oo og yahay uu ku tukaday salaadaas waa ansaxaysaa laakiin asigu waa dembiilo wey shay la soo dhacay ayuu isticmaalmuna sidaas wey waa ka haddaba qodobka lacad anniyatu niyo wey waysada shuruudooda niyada ka mid a niyadan a'immadu qaarna waxay ku daraan shuruudda qaarna arkaantay ku daraan shaaficiyadu arkaantay ku daraan niyadu xambaliyadan waxay ku daraan yacni niyada shuruud ay ku daraan labadaba saxle wa hadii shuruudda lagu daro iyo haddii lagu daro arkaanta lagu daraba niyadu isku meeshii leew maxaa niyadu shuruud iyo haddii arkaan lagu daraba shuruuddana shayga la'aantiisa ayna ansaxayna wey arkaantana shaygay ka mid yihiinba marka labadu marka waa iska tahay niyadu shuruuddan haddii lagu darana la'aanteeda salaad ansaxaynaba ama weysada ansaxaynaba haddii arkaanta lagu darana hadde wayba ka mid tahayba salaaday ka mid tahay ama weysaday ka mid tahay marka labadaba waa isku midkii marka sidaasyo wey niyadu marka waa maxay niyadu in lagu lafdooda maaha qalbiga lagala imaanaya qofka nawaytu farda alwudu'i ma dhahayo qalbigu ka dhaha weysada maaragtay asagoo qalbiga ku haayo ayuu wejiga biyaha ku shubaya dhaqida ku shubaya khalaas bisu bisowey ma inuu dhow ku dhawaaqay maah qodobka toddobaad isaalatu maa shay la zuulintiisa weyaan yamnacu reebaya wasuula almaai biyaha gaaridooda ilbasharati intuusan weysaysanin ka hor xibnihii la dhaqayay haddii wax biyaha jirka inay gaaraan reebay ay saaran yihiin horta waa dhaqaya waa tirtira sida dhiiqadii oo kale wey waa soo lugay dhiiqaal lugiisana wada dhiiqa wey inuu weysaysuu rabaa haddee dhiiqadana jirka dhanay ku dhigaysaa sooma waxay reebaysaa biyuhu inay jirka gaaraan ka hor dhiiqadu iska dhaqa dhiiqada markuu iska nadiifiyo markaas weysada bilaabaya mooyaane weysadii macal dhiiqadii isku dardara maya lama ogolo koor dhiiqadu iska dhaqaya sidaas wey ama haddii kale meesha xanja ugu dhigan ama waxa ugu dhigan shay maaragtay oo sharootadii maaragtay meesha dhaawacir la saarayay haddii sharootadaas dhakhtarka u yidhahda ka fujinin haddaad ka fujisto dhaawacna ma bogsanayo markaas dhib ma leh iska saarnaato sooma jeedid waa iska gebagabaysan karaya laakiin yani maaragtay haddii wax la fujin kara waa inu iska fujiya markaas iska nadiifiya wey waa ka sidaasaad leedahay wey adu shay kastoo reebayo wey waxaa ka mid a bahalkan wey madoobaysaa la yidhahdo madoobaysaa kiimika waa la yidhi sida la sheegay biyuhu way reebayaan inay jirka gaaraan way reebayaan baa la yidhi qof marka madoobayse u marsan ma weysaysan karo w marka haweenka maanta kushoo madoobaysaa khatar bay ku yihiin markaa salaadoodii cibaadadoodii ay khatar ku tahay marka sidaas wey <clears throat> ragga hataa timaha marsanaya ayaa la mid ah ma banaana wey shay madow timaha lama marsado nabigana calayh salaatu wasalaam abubakar aabihiisa haddii quxaafa marka timihiis ay cadaadeen oo cadaad wada noqdeen oo ay wada cadaadeen markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay timahaaga maaragtay timihiis hala gaduudiyo ama wax jaala hala mariyo nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam timo iska madow caadi aad arkaysa dhallinyarada qaarkood cilaan saaraya ma bannaana wey cilaan in la saara ma bannaan rag baa dhallinyara aad arkaysa timihii waa madow inaad cilaan u saara waa gaduudina gabdhihii oo kale wey baalkii roseeto dhihi jiray marsanaya madaxii labaatan nooc laga dhigaya dhana waa timihii waa gudumeel waa cadiyan meel laga dhigaya waxaasoo dhan waa wax dhaqamo gaalada laga soo qaatay wey waxaasna ma banaana diinta ilahi subxaana wa tacaala kuma banaana wey in laiska ilaaliyo wey waa ka haddaba sidaasaad leedahay qodobka sideedaad allaa yadra'a weynaanan soo dersin maa yubdil lwuduu'a wax weysada burinaya weysada wax burinaya waa inaynan soo dersin sooma jeedin ya waa inaan ku soo dirsin waa intuu asiga weysada ku dhex jiro matalan weysaduu bilaabay waa niyeysay weysada waa bilaabay markuu gacmaha dhaqayo garabkiisa labaad markuu bidic markuu dhaqayo dhuusa ka timid waa dhuusay weysada haddana waa soo celina khasbiyan wey weyse wax buriyeysa masoma haddana waa soo celina sidaasi wey weysada wax burin waa inaan ku imaan inta weysada socoto wey allah yadra ama kaadiya ka timid aasoo weyse dhex maray masqushu aad oo soo kaadiyey maxaa meesha muu ka wadaa maya waa soo bilaabaya sidaas allaa yadra wa inaanan soo dersin maa yubdilu lwuduu'a wax weysada burinayo wey qodobka sagaalaad dukhuulu waqti salaati salaada wakhtigeeda geliddii ayaa loo shardiyaa fii xaqi man xaqiisa xadaahu daa'imun xadadkiisa daa'ima nin weyse la'aantiisu ay daa'im tahay maala ninka kaa dareerta ku dhacda layidhahdo xadad daa'imka dadka ku dhacay waa dadka kaadida soconaysa taase aan joogsanaynin waa cudur ama dandareere haweenka ku dhaca yaa dhiig shubanka midka loogu magacdara wey haweenka cudurka noocaas qabo ama dandareeraha ama qofka dhuusadiis aan joogsanin oo kale neeftiis riixiis aan joogsanin oo kale wey sooma jid oo marwal iska soconayso wey dadka noocaasoo kale ah ayagu marka salaada waktigeeda ou galo ayay weysaysanayaan hor salaad way ku tukanayaan weyso salaadna ay ku tukadeen salaad kale ma gaarsiin karaan salaad kasta way weysaysanayaan waa sidaasi wey weliba dandareeraha iyo caadadareeraha kuwa ku dhacay ayagu musqushay gila intaan weysaysan musqushay gilayaan way soo nadiifinayaan suuf iyo wixii lagu celin jiray ku soo celinayaan kadib bay weysaysanayaan deg deg salaaduna way tukanayaan marka khalaas wey dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeeda gelidiisaa loo shardiyaa fii xaqi man xaqiisa xadadu xadadkiisaba daa'iman oo yahay maa furuudu lwuduui weysada furuusheedu waa maxay furuudu lwuduui sittatun wey weysada furuusheeda lix wey wahiy ayadu haslulwajhi wejiga la dhaqadiisa wey wa minhu waxaa ka mid ah almadmadatu luqluqoshada ka mid ah walistinshaaqu iyo sandaarashada ka mid a markaas wey soo ma jeedid sheekh wuxuu ku leeyahay wejiga la dhaqo wey wejiga lawejiga marka dhaqadiis xaggee la dhaqaya weji wuxuu ka bilaabanayaa foodan maaragtay timaha meesha kore fooda ilaa iyo garka wey intana dhigtaan jirideeda ilaa dhigtaan wey marka saa darteed waxaa sunnadu waxa weeyaan qofka fooda madaxa xoogaa biyaha kor inuu geeya fiican garkan oo ka hoos mariyo labada dhigood inuu kormariyo labada dhigood wejiga ka mid maaha dhaqidda weysada garka hoostiisana weysada ka mid ma aha fooda koran ka mid ma aha laakiin waxaa loogu sii darayaa qaacido fiqi ayaa jirta odhanayso maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahu waajibudhahayso waxaan waajibku yani shay waxaan maa laa yatimu lwaajibu bihi waxaan waajibka ku taam noqonayn ilaa bihi shaygaas in lala yimaado masgalka waajib noqonaynin ee ku taam noqonayn waajibkii fahuwa waajib noqonaya maxaa yeele haddii aad tiraa soodintan ku celina waa intaasoo baryar aad ka tagto wy marka faa'iidada kor xooga inaad gees ku jirta waxay tahay waxaad camimaysaa meelihii yaryaraa daldaloolka o dhan camimaysaa wy dhigtana kor mari marka lagu leeyahay dhigta jirideed meelihii barta aad ka tegileed maarat oo dhan ay biyaha gaarayaan camimayaan marka taasaa loo yeelaya wa minhu waxaa ka mid ah wejiga dhaqidiisa madmadada istinshaaqada eegna way ka mid yihiin wey soma jeed qofka inuu luqluqosho iyo sinshaaq la yimaado wey qodobka labaad ghasllyadayni labada gacmood la dhaqidoodo ila almirfaqayni maca almirfaqayni labada xusu lala qabo labada xusu lala qabo la dhaqaya labada gacmood labada xusu lala qabo in la dhaqo khalaas waa sidaas wey waa ka hadaba sida maca almirfaqayn mirfaqa marka wuxuu ka mid yahay xusulka loo jeedaaye xusulka dhaqidda meesha la dhaqayo ka mid yahay maadaama uu ka mid yahay xoogaa in lagu koryeela fiican wax yar kor looga qaado dhaqidda garabka wax yar dhaxda loo geesaasa fiican si xusulka dhammaanta meelaha laablaabka oo dhan biyo ay u gaaraan markaas sidaas wey kolka haddaba yacnii labada kee la horumarinaya midigta la horumarinaya sida sunnada sidaas wey nabigana kaana yucjibuhu tayaamun xadiidka waatoo dhan calaisalaam wuxuu aad u jeclaan jiray midigaysiga marka midigta midigta la hormarinaya gacanta midigta bidix markaas la dhaqaya wy qodobka saddexaad masxu jamiic ra'si madax dhammaantiis la masaxa wy wa minhu masaxaas waxaa ka mid ah aludana labada dhegood wey yaa labada calaacal buu madaxa hortiisu saarayaa qadaadka gadaaluu geynayaa waa soo celinayaa dhigaan horu ka masaxaya labada dhigood labada faryahood oo maaragtay suulka ku xigo ayuu gudaha gelina dhagta gudaha u gelinayaa labada suulna jiridda hoose ayuu saarayaa oo gadaal ah markaas wareejinaya khalaas hal markooda dhigaya intoodii wey qodobka afaraad haslu rijilayni labada lugood la dhaqidoodi wey ilalkacbayni maca alkacbayni labada canquula la qabo wey y labada lugood macalkacbayn canqow meesha kuusan baa layidhahda xoogaa idin waa la kormarinaya lugta midigtana laga bilaabaya qodobka shanaad adtartiibu tartiibin wey sida aayaddaba u sheegtay oo anaguna hadda usoo sheegnay weysada in loo tartiibiyo wey nink haddii weysadu ka bilaabo madaxa masaxidkiisu ka bilaabo ma ansaxayso haddii lugaha dhaqidoodan ka bilaaba koran u socoodan ma ansaxayso wey waa inuu ka bilaabo meesha ilahay uu ka bilaabo subxaana wa tacaala ila intuu ka bilabo subxaana wa tacaala faqsiluu wujuuhakum sooma halkaas inuu ka bilabo markaa sidaas qodobka lixaad almuwaalaatu xiriirin baa la shardiya weysada weysada in la kala goya maha asoo weysada wado haddii uu intuu gacantii dhaqay midigta uu dhaqay bidix meeshuu dhaqi laha baashaa iska galo sheeka iska galo wixii ay enjegaan ma bannaana wey lama rabo weysada waa la xiriiran ilaa in arin daruuri ay ku timaad maahan asoo weysaysana albaabka lasoo garaacay albaabka soo furaya kisaas dhib male ama mobeela loo soo wacay wuxuu dhahayaa niyo waa weysaysana bal iikaadu waxyar dhib male intaas inuu joojiyo dhibaato male wixii duruur noocaas ah laakiinuu baashaa iska galo taasi lama ogolo markaasi wey waa ka haddaba wey maa nawaaqidu lwuduu'i weysada maxaa buriyo wey weysada maxaa buriyo waxa buriyo waa maxay alkhaariju min asabiilin weysada waxaa buriyo wax labada wadda ka soo baxo waa saxaaradii iyo kaadi soomaha iyo wixii soo raaca dhuusadii baa soo raacayso waxaa ka mid ah, madiyada ka mid a ah, xagga hore madya iyo maaragtay wadiyaa la yidhaahdaa wadyada waa iyo madyadaba waa biyo minadana ma ah waa biyo oo madow oo isjijiidaya wey kuwaasaa weysada burinaya wey labadawaba wadyada waxaa weeyaan qof markuu wax culays ou qaado iyo orod fara badan ou galo iyo ay soo baxayaan madyadana markuu qofka istimtaac sameeyo kadib ay soo baxayaan qodobka labaad zawaalu lcaqli caqliga zuulidiisa waysadu ku buraysaa wey binoomin hurdan ugu zuulo ow hayri markaasi wey qofka caqliga inuu ka zuulo hurdo uga zuulo wey waaba hurdayba caqli waa baxay khalaas waxba ma oga haddii korkiis lagu boodboodaya ma oga waysada buraysaa wey ama yacni yacni maaragtay hurdo khayrkeed sida matalan waa waa shayba ama haddii kale shay daroogu cabay ama wuu cunay soo ma jeedin khalaas ama haddii kale waa qalalay cudurkan qadalkuu qabaawo ama qandha xoog badanaa qabatayo bfa qabatayo markaasuu asona isla boodboodaya wuxuu ku hadalay dhamma ogaba caqligiisa dhan waa tegeyba weyse haduu qabay oo weyse u dhowrsanayd weysadiisa marka way buraysaa sidaas qodobka saddexaad masulfarji farjiga taabashadiisa weysda ku buraysaa wy bibaatinil kafi calaa casha baatinkaad ku taabto waa kaa wey asiga iska taabto ama keyrka ku taabto weysada buraysa marka sidaas wy qodobka afaraad maana canuga ka taabto qofku inaad ka taabto wey weysada khasbina u buraysa mar haddii farjiga la taabto oo yani maaragta lagu taabto waa calaa casha baatinkeeda wey qodobka afaraad aklu laxmi libili hilibka geel cunidiisa maaragtay waysada ku buraysaa hilibka geela oo la cuna waysada ku buraysaa wey hilibka umbaa la sheega ma culimadu waxay leeyihiin maraqa qofka hadduu isticmaal see la yeelaa maraqa geela hadduu isticmaalo see la yeelaya yaa ama caanid hadduu isticmaalo waysan burinayo haddii maraqa hilib geela ninka duu cabo laba koob saddex koob hadduu cabo waysan buraysa caanahana waaba kasii daran wey haya maraqa raashinka lagu kariya bal ka waran bariiska hadduu cuno waysan burayso waa hilibka markuu cuno way bas yaa hilibka wax burayso yaa aakulu laxma yaa lamugta shurbul yacni maraq lama dhihin yaa waa hilibka marka culimadaasay leeyihin walidaalika hilibkan oo geela oo waysada ku burayso culimmadu waa isku khilaafeen labay u kala baxeen imaam axmed ibnu cambal isxaaq ibnu raahawiya oo qayb ah iyo jumhuurulculamaa iyo culimada inta ka soo hartay labadaasuu kala baxeen imaam axmed bin xambal iyo isxaaq araahawiya iyo inta ardadooda ayagu waxay leeyihiin hilibka geela weysada waa ku buura ninka duxuna weysa buraysan weysayso baynamaa jumhuurulculamaa ay leeyihiin maya hilibka geel weysadan burinaya saasay leeyihin sooma jeedid waa maxay nimankan jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa la nasakhay waa run hilibka geela weysada waa burinaya lama diidana xadiid ha arooray laba xadiia ku arooray oo runtii muhim ah oo saxiix ah laakiin waxay leeyihin waa la nasakhay maxaa lagu nasakhay xadiid odhanaya kaana aakhiru lmrayni yani min rasuuli sal ly slam tarka lwuduu min mamasat naar labadiis arin labada arin kii ugu dambeeya u sameeye waxay ahayd inuu weysada uga tegey waxaan wixiiba dab la saarayba wixiiba dab la saaray inuu weysada uga tegey xadiidkaas jumhuurta ay daliishanaysaa shaaficiyada iyo maalikiyada xanafiyada xadiidkaas qaadanaya xataa asxaabu rasul in badan xadiidkaas xadiidkaasa la daliishanaya in badan salafka xadiidkaas jumhuur culama ay qaateen waa la nasakhay bay dhaheen marka baynamaa imaam axmed iyo waxay leeyihin iyagu lama nasakhin xadiidkaas xadiidka hilibka geel laga weysaysa lama nasakhin limaada waxay leeyihiin waa run xadiidkaas wa kaana aakhiru amrihi min rasul sal alay wasalam tarku lwuduu yani maaragtay mima masat innaar xadiidka waa sax laakiin waxay leeyihiin markii hore waxaa laga weysaysan jiray wax kastoo dabtaabta waa laga weysaysan jiray ninka hadduu cambuulo cuno soo lama karinin waa weysaysan jiray hadduu bariis cuno waa weysaysan jiray haddii hilib cuno noocu ka ahaadaba oo dab la soo saaro waa aakhiru amri min rasul sal sl tarkudu mima masat naar waa caan bay leeyihin ayuu imaam axmed iyo amaa hilibka gela weysaysigiisa waa khaas ay leeyihin marka meesha ku ciladana martaasay leeyihin marka calaa kulli xaal waxaa weeyaan haddii aad qaadatana aad ka weysaysatana waa fadaaka almuraad wey imaam axmed iyo raggaas hayso wey haddaadan ka weysaysanin hadde jumhuurulculamaa oo dhan ayaa haysato wey xataa waxaa la sheegaa kama weysaysanin baa la yidhaahdaa yani afarta khulafa abubakar iyo cumar cusmaan iyo cali hilibka geel kama weysinaba layihaha laftooda waa sida minhaajulmuslimka oo qoray marka sidaas yow waa ka haddaba qodobka shanaad alriddatu waa kaawi weliba asheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah tacala wuxuu leeyahy haddii matalan nin aaminsan hilibka geel lagama weysaysanay nin aaminsan asoo weyse u dhowrsan hilib geel cunay hadduu salaada naga bixinayo waa ku xidhanaynaa buu yiri ya waa ku xidhanaynaa nin aaminsan hilibka geel inaan weysa burinaynin oo xadiidka la nasakha nin aaminsan intuu hilib geel cunay asagoo weyso dhooru hilib cunay geel cunay uusan ka weysan dow salaadna gelayo waa ku xihanaynaa buu yidhi amaa nin aaminsan duma'niinada inaynan salaada ka mid ahayn aduma'niina min arkaani salaa inaan ka mid ahayn sida yacni xanafiyada sida mate rukuuc in lagu xasilo sujuud lagu xasilo inaynan salaada ka mid ahayn nin haddii imaam noo noqdo ninkaas ku xihan mayna buuri maxaa yeelay salaad oo lagu xasilo ruqin markaan salaawi amaa sheegan hilibka geela waa laisku khilaafsan yahay a'immadu isku khilaafeenoo khilaafkaasa ka dhacay marka intaasu aad uu dheeryahay laakiin inta ugu muhiimsanaan soo qaadan qodobka shanaad alriddatu ridowi can ilislaam qofka inuu islaamnimada ka ridaabo weysada oo buraysa asoo weyse u dhowrsan ayuu markaa islaamnimada ka baxay sooma jeedeen yani weysidiis way buraysaa markaa sidaas acaadana allaahu ilahi subxaana wa tacala inka magangelayna ridada wlmuslimiina muslimiintana ilahay baan uga magangelayna min daalika riddada uga magangelaynayo oo fiirsow laakiin waa yani madhabkan laftiis imaam axmed wey iyo asheekh moxamed ibn cabdulwahaab raximah llahu tacala siduu qaatay wey aimada qaara qaatay laakiin jumhuur culama waxay leeyihiin ama sida aimada in badan waxay leeyihiin qofka asigoo weyse u dhowran haddii islaamnimada oo ka baxo oo marka asigoo weyse u dhowran islaamnimadu ka baxay wax yar kadib saacad kadibna islaamnimadu kusoo soo noqday asigoo wax weyse burina aanan ku dhicin dhuusana kama imanin saxarikaada kama imanin ma hurdin nus sac buu islaamnimada ka maqnaa haddana waa toobadkeena waa soo noqday weysisu u jirtaabay leeyihin weysidu kama burin aimada in badan saasay leeyihin soomid marka laga reebo aimada qaar marka laga reebo wey waa haddaba sidaasyo wey ma tayamumu tayamum maxaa la yidhahda gebagabaysu muxuu yahay huwa tayamumku masxul wejhi wejiga oo la masaxo wey iyo waliyadayn labada gacmood bituraabin daahirin ciid daahir ah lagu masaxo badelan xaalo uu yahay badel ka yahay min alwudu weysada waysado bedelkaya yani waxa weeye entayamumku waa waysada bedelkiya wey aw ilghasli ama quwayska ama quwayska oo janaabada laga quwaysanayay ama yani haweeneyda caadada ka go'day ay quwaysanaysay ayuu bedelka noqonaya macnaha waxa weeye aw ciiddaas ay bedelka noqonaysaa wey sooma jeedid qubayskaas bedelka da waysadu bedelka noqonaya ama qubayskii oo maaragtay oo dee maaragtay xadadka ahaa ayuu bedelka noqonaya sidaas wey huwa tayamunku masr wji wejiga oo la masaxo welidan labada gacmood bituraabin daahirin ciid daahir lagu masaxo wey bedelan xaalo iyo tayamumkaas mid bedel ah min alwuduu weysada bedel ah weysadii biyaha lagu weysaysanao bedel yahay awil qasli markaas ama qubayska ayuu bedel yahay wey mal asbaabu asbaabtu waa maxay allatii asbaabtaasoo tubiixu tayamuma gebagabaysiga banaynaysa in ciid lagu gebagabaysto asbaabta banaynaysa waa maxay almaradu jira kow waxyaalaha banaynaya jira kow ah qofka inuu xanuunsado hadduu xanuunsaday waa xanuunsaday maalan qandhow waxaa qabatay oo boodboodaya biyaha iska dhaafee wax yar haddii saan loogu taabto asoo dhanba waa isbedelaya waa waxaa alerjikaa qabanayso dhakhtarkiina wuxuu yidhi biya iska ilaali buu yidhi markaasoo kale biyaha oo meesha yaalo ayuu ciidda ku gebagabaysanaya sidaas wey ilaa fuustooyna u buuxbuuxdo dowrow waa ku gebagciiddu ku gebageysanaya qodobka labaad oo waxyaalaha keenaya in la taymutaca wey faqdu lmaa'i biyo la waaytadiisa wey fi safar safarka dhexdiisa oo filxadari ninkan imaa safar buu ku jira u firso wa imaa magaalo dhexdeedu jooga biyo waaytaa ku dhacday waa gebagabaysana laakiin markuu xadarka magaalada uu joogo in biyahaas magaalada oon laga waayo wey haddii deriskaaga uu biyo haysto oo aad awoodi karta inaad tiraahdo nin yahow campbell glasgow b e c aan ku weysayso maya intaan weydiin lahaa waa gebgebaysana maya ma jirto waa inaad weydiisataa laakiin haddii lagu diido biyaha mana kaagadayno mana ku siinayno bax haddii lagu dhaho markaas biyana meel kaaga soo dhow aan jirin gebagabays markaas dhibaata male marka waad gebagabaysanaysaa laakiin intaaba aad heli karto biyo deriska aad ka heli karto xaafadda aad ka heli karto gadid ku hel ama siismo ku hel khalaas ma gebagabaysanayso soo ma jeed waa kaas sidaasoo wey safar baa tahay meel cidlaad maraysaa biyoba kuma dhowaba salaadin xilligeeda waa la joogaa waa gebagabaysanaysaa qodobka saddexaad waxa weeyaan shiddat lburuudati wey iyo qabowga adeegiisa wey filmaai biyaha biyihiiba baraf noqdayba waa sida wadamada qaarkood wey yaa cimiladooda ay aad u qabowdahay biyihiiba waxay noqdeen salaada subax waxay noqdeen baraf in lagu dhexridaad moodaa qabow wey haddii aad tira waa ku qubaysana jirkaaga waa kaga isagoo dhanba waa isbedelaya khatar baad kaga baqaysa in jirkaaga dhibaato u keeno waa gebagabaysanaysa markaas hadii dhibkaad ku aragtaba waa gabgabaysanaysaa haddii adigu baraf shadda ma ah qabow daranba hadduu yahay oo isleeda haddii biyo korkaad ku taabato waxaa kugu dhacay elerjika kugu dhacayso ama haddii kal xanuun kale ku keena dhaxantaas qandhaa kaaga dhalanaysa malaariyo waa uun markaas yani waa gabagabaysana markaasoo kale wey gabagabu samayna sidaasyo wey qodobka afaraad inqaadu lmaa'i biyaha layska ilaalintiisyo wey linafsi nafsadda xaggeeda laysaga ilaaliyo biyaha in lasaga ilaalinasadaba lasaga ilaaliyba qofka nafsadana lasaga ilaaliya waa maxay maalan daqar baa ku yaal ninkan ama dhaawaca ku yaal dakhtarkiiba wuxuu yidhi haddii biyahan aad qubaysanayso ama weysaysanayso haddii biyahan ay gaaraan meeshaas dhaawac hadday gaaraan wuxuu yidhi dhakhtarkii bes wey dhaawacaas waa si darsanayaa ha quwaysanin buu yidhi khalaas waa gebagabaysanaya ciidduu ku gebagabaysanaya sidaas yowy maa shuruudu sixati tayamumi gebagabaysiga ansixidiisa shuruuddii waa maxay shuruudda uu ku ansaxayo gebagabaysiga waa maxay wey shuruudda gebagebaysiga uu ku ansaxaya la rabaa koow alislaamu islaam baa la shardinaya qofku waa inu muslim yahay gaal gebagabaysi ma ansaxayo alcaqlu baa la shardiyaa nin waalan gebagabaysim ansaxayo attamyiiz baa la shardiya nin macnaha oo maskaxda canug yaroo weli aan xadu tamyiiz gaarin toddoba jir aan gaarin oon waxba kala fahmaynin gebagabaysim ansaxayo anniyatu baa la shardiya awd niyad waa soo sheegen sooma culimada qaarna waxay ku dareen yacni maaragtay weysadii iyo arkaantay ku dareen qaarna qaarna shuruudday ku dareen sooma labadana waa iska ansaxaysa qodobka shanaad dahaaratu turaabi ciidda lagu dahaaro qaadanayo waa inay daahir noqotaa waxaa la masaxaya keliya wejiga kadibna labada calaacal korkooda maaragta rusuqa korkiisa calaacasha korkeeda wey iyo kala baxa intaasa la masaxaya bis qodobka saddexaad adtartiibu tartiibin wey in la tartiibiyo oo ku wejiga laga bilaa masaxa kadibna labada calaacal korkooda wey qodobka afraad almuwaalaatu xiriirin wey in hal mar la xiriiriyo wey ayada wax irskaa mogta waana dhufashadan hal marle hal maruu dhufanaa qofka hal maruu dhufanayaa calaacasha maaragta faryaha wejigu ku labada caalaalbaadhinkood ciidda saaranna midigta iyo bidac maaragtay ayuu midan maaragtay gacanta bidixdana wuxuu ku masaxayaa calaacasha korkeeda meesha rusqiga ilaa iyo faryaha korkooda ah tan midigtana calaacash midigta iyadana wuxuu ku masaxayaa tan maaragtay magaceedu ku masaxayaa midaan maaragtay bidixda korkeeda ku masaxaya bis hal mar loo samayna intaasi wey khalaas salaad waa tukanaa haddii qubays oo janaabada uu ka qubays bedelka ahaydna khalaas waa u jirta marka inta hadduu sameeyo wey almuwaalaatu xiriirin weeyaan furuusha tayamumka in la xiriiriyo wey oon la kala goynin maa nawaaqidu tayamum tayamumka maxaa buriyo nawaaqid lwuduu'i baa tayamumka buriyo wey wixii weysada burinaya aad soo martay oo dhan tayamumka way burinayaan qodobka labaad wujuudu lmaa'i biyo helidooda tayamumku burinaya haddii qofka matalan biyo ou helo waxa u tayamuminayna ay tahay biila'aan ahayd biyo u helo tayamumka buraya matalan asagoo gebagabaysanaya ayaa dhaanka yimid ama baawur biyo wadaas yimid ayaa magaaladii soo galay ama safar oo biyo wadaa meesha soo galay soo gaaray asagoo safar ku jira biila'aan u gebagabaysanaya waa bura gebagabaysi waa inuu weysaysi noqonaysaa intuusan weli salaada gelin ou gebagabayso salaada gelin hadduu safarka yimaado ambiye u yimaado tayamumka waa buraya inuu weysayso wey laakiin intuu tayamumtay salaadii ou tukaday kadib haddii biyaha u yimaado salaadaas lama soo celinayo oo jirta marka sidaas wey qodobka saddexaad zawaalu lmubixi waxyaalaha banaynaya tayamumka inuu zuulo wey maalan xanuun buu u gebagabaysanaya qandho qandhadii weydiisa alxamdulilah fiicnaad waa weysaysanaa bas wey ma gebagabaysanayo ama daqarkii ku yiilay oo la yidhi biyaha ka ilaali waa bogsaday maasha alla alxamdulilah buu noqday khalaas ama qabowgii barafkii biyihii dhaxantii waa ka baaba'ay biyii caadi bay noqdeen waa weysaysanaya sidaas wey waa ka haddaba sidaas wey ma salaatu salaad maxay tahay maadaama dahaaradii aan soo barannay salaadan gelayna markaas wey salaad waa macay salaad maxaa la yidhahdaa aqwaalun salaadu qoolyaalo wey wa afcaalun iyo ficillo wey mubtada'atun lagu bilaabanayo bitakbiir lagu bilaabanayo muqhtatamatun lagu soo gebagabaynayo bitasliimi salaam naqsishan lagu soo gebagabaynayo bas intaas wey salaada sideeda waxay ka koobantaa aqwaal sida faatixada qowl waaye takbiirta allahu akbar qowl waaye ya sida matalan ataxyaadka qowl waaye subxaana allah qowl waaye soo ma ya iyo wa afcaalun ficilo wey ficilada sida rukuuca qiyaamka sujuudka ictidaalka fadhiga ataxiyaadka dhammaantood ficilo wey sooma jeedid maxaa mubtada'atun lagu bilaawdo bitakbiiri baa lagu bilaabanaya kow salaad maxaa lagu gelaa allahu akbar wey mukhtatamatun waxaana lagu soo gebagabaynayaa bitasliimi salaam naqsasho lagu soo gebagabaynaya calaa man tajibu salaad salaadday ku waajibaysaa waa salaad waan barana macnaheed waxa la yidhi waan baranay yay ku waajibi calaa kulli muslimin salaad waxay ku waajibaysaa qof kastoo muslim ah baaliqin qaangaari caaqilin oo caaqil ah waxgarada ay ku waajibaysaa gaal ku waajibi mayso canug yaroo weli aan qaangaarin ku waajibayso sooma jeedin caaqilnimaan ahaynoo majnuunoo waalanna salaad ma ku waajibayso amaa laakiin waalidaas haddii daroogo uu isticmaalay ay tahay waa dembiila ninkaasi daroogu isticmaalay waa waashay waa laga rabaa salaad ninkaas waa dembiile salaaddii ay ka tagteen waa ku dembaabay daroogadaasoo isticmaalin waa dembi kale markaa sidaasi wey inuu ilaahay ugu toobad keeno subxaana wa tacaala maa shuruudu salaa salaadda shuruuddeedu maxay tahay shuruudu salaati hiya shuruudda salaadeedu salaadda shuruuddeedu alislaamu wey kow waa barana sooma hor u naqaana alcaqlu caaqilnimo wey altamyiizu kala socid wey rafcu lxadai xada la koryeelidiisu wey macnaa weyse la'aanta la koryeelo wey bimacnaa qofkii asoo weyse u dhowrnayd haddii weyse la'aan ku dhacdo sida dhuusadii ama waxyaalihii weysada burinayay haddii ka yimaadeen inuu xadadkaa iska koryeelo maxaana lagu koryeelaya weyso ama janaabaa ku dhacday xadadulabarki inuu quweyso wey marka xadadkaasoo layska koryeelo weeyaan salaada si kalku aan qofku waa inuu xadaثuabar haduu ku dhacay inuu qubayso wey haddii xadaثuasqar ku dhacayn inuu weysayso wey sooma jeed kolkaasaa marka salaadiisu ansaxaysaa wey qodobka shanaad isaalatu najaasa najaasa la zuuliyo wey qofka weysaysay haddii maradiisa najaas ay leedahay waa inuu iska dhaqaa weysada ma burayso ama asiguu weyse u dhowrsan ayaa najaaso gaartay kaadi fininkeedaa gaaray waa iska dhaqaalay bismaan weysada ma burayso wey sooma jeedid waa kaa wey marka inuu nijaas ka zuuliyo wey maradiisa meeshu ku tukanayo jirkiisa wey qodobka lexaad satrulcawrata cawrada la asturo wey cawrada asturideeda ay salaad ku ansaxaysa ninka ragga cawradiisu maa bayna surati warugba sooma xudunta jibaanta u udhexayso wey waa sidaas laakiin sid fiican waxa weeye dhexdana in surwaal ama yani maaragtay macaws inuu xirto korna inuu shaar ama funaanad ama cimaamad inuu iska saaro sidaasa fiicanoo aad u khayr badan wey haweenayda ayadu jamiicu badaniha cawro wey marka laga reebo wejigeeda wey markay salaada ku jirto markay salaad tukanayso wejigi marka laga reebo inta kale cawro ah amaa haddii meesha ay ku tukanayso rag ajaanib ay joogaan adeerkeeda gabar u dhalab ha noqdo ama wiil ou dhalay ha noqdo ama abtigeed wiil ou dhalay ha noqday haddii rag ajaanib meesha ay joogaan oo ay guurkeed u bannaan yahay wejiga way dadanaysaa sidaasi wey salaadda markaasi wey waa ka markaa satrulcawra marka sidaasi wey qodobka toddobaad dukhuululwakti wakhtiga gelidiisiy wey shuruudda salaadda wakhtiga inuu galo wey soomaal hore turmuta yacni salaad wakhtigeeda la tukadaa bay dhahdaa way ku mahmaadaa salaad wakhtigeeda la tukadaa saasay dhahdaa mahmaha fiican wey ya maalmaha fiican wey salaada duhurka markuu galaa la tukana duhur uusan gela ma tukanaya casir markuu galaa la tukana asoon gela ma tukanaya waa la xaqiijisana markaasi wey qodobka sideedaad istiqbaalu alqiblati qiblada in la qaabila la shardiya qofka salaad tukana waa inuu qiblada qaabila sooma ya qiblana waa qaabila ilaa inuu yahay nin markaas dagaal ku jir inuu yahay mooyaane oo cadow la dagaalamaya xabadda ay dhece salaadan ay soo xaadirtay marka hadba meesha u jiis u tukanaya meesha u ujeed u tukanaya asigoo ordaayo asigoo taagan asigoo bidx oo koonfur jeedo asigoo waqooyi u jeedo waa iska tukanaya markaas sidaas wey salaadana jabahadda dhulka dhigi maayo sujuudda waa meeriraya markaas sidaas wey waa kaa sidaas wey ilaa inuu nin dagaal ku jiro inuu yahay mooyaane wey ya wa imaa inuu sunno falanayo haddii sunno falanayana sidaasoo kale wey baabuur buu saaran yahay inuu sunaysu raba baabuurkana qibladama meel kale u socda inuu sunaysu raba hadduu awoodi karo markuu salaada sunnada xiranayo maaragtay baabuurka qiblada u jeedina iblada aggeedusalaad u xirana markuu xirtana baabuurkiisa seelinkiisu qabsanaya ama haddii nin dhinac fadhiya u ahaana bis salaadiis waa wadanaya hadba meesha ujeedo u jeesana marka waa iska baxa salaadiisa waa kaas asoo fadhiyo ayuu tukanayaa sujuud waa u miirarayaa rukuucduunba hoogaa ka hoos marinayaa bis saasuu ku dhammaysanaa sidaas wey waa ka qodobka sagaalaad oo salaada shuruuddeeda anniyatu niyo wey niyo la shardiya qofku inuu niyo la yimaadaa wey ninka salaada tukanayo niyo laga rabaa niyadana waa rukni min arkaani salaa wey ama shardi min shuruudi sala wey sidaa adigu ka dhigata wey maca daalika niyadan waa soo sheegno maxalkeeda qalbiga weeyaan in laga talafudo ama lagu dhawaaqo naweytu farda duhri la yidhaahdo taasi bidca weeyaan in badan dadka waa looga digaya hada wabilahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala aclaa waaclam